kuula soo gudbo deedna waxaynu qaadannay qodobkii koowaad oo ahaa ruuxu haddii uu damco inuu cilaajiyo ama uu daweeyo dhibaabaha ay keenaan jinka iyo sixirka iyo wixii la mida saddex siyaabood mid unbuu dee daweeyo ku noqon karaa in qofka wax daweynaya ay duruufibo ku kelifto cid ku dhaantaba uu waayo iyo inuu isaguba isbido ou is yidhaah waxbaad ka tari kartaa iyo inay naftiisa la ysku soo qabsado isaga laf ahaantiisa dhibaatadu ku timaado isdaweynaya ruuxa haddaba mucaalijkaa ama dhakhtarka ee daweeyaha ka ah mashaakilaadkan ku dhacay ruuxda ama qofka bini aadmiga ah asiibay laba noocba wuu u asiibi karaa in xanuunkani uu dareenka iyo nafta iyo ruuxda inuu dhib ku keeno oo xanuunnadaasi ay carqaladeeyaan dareenka iyo maskaxda iyo maamulka qaabkay doonaanba ha u dhibaateeyaane iyo inuu xanuunkaasi isku shabaho xanuun jasadka ah ama wadna xanuun ha noqoto ama haddii aan la yidhaahdo xanuunnada kale ee caadiga ah wax ka mid ah hadduu isku soo shabaho ruuxii haddii uu daweeyo noqdo ama isagu ha isdawaynayo ama cid kaleba ha u gurmanayo ha dabiibaye maxaa looga baahan yahay baynu ka soo hadallay waxaynu soo tilmaannay sifooyinkii laga rabaa ruuxa mucaalijka ah si uu isna u badbaado muslimkana u badbaadin karo waxaynu ku soo gebagabaynay ruuxu marka ugu horreeya waa inuu cilmiga diinta islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka waa inuu wax ka yaqaanaa ka waa inuu aqoonta maadiga ee ku tacalluqda aqoonta basharka inuu macluumaad ka haysto ama ha ahaado caafimaadka jasadka iyo maxaanku idhaahdaa dhismaha jasadka ama ha noqoto dhibaatooyinka ku yimaada nafta ee saykosiska la yidhaahdo amraad annafsiya ama amraad saykosis waxay yidhaahdaan inuu waxuun ka garanayo si uu u kala saari karo xanuunka maadiga ah iyo xanuunka ruuxiga ah si aanay wakhti badan ugu qaadanin go'aan qaadashadu waxaa suurtagala ruuxu hadduu jaanib keliya aqoon u leeyahay inuu jaanibka kale u dheeliyo oo ruuxa dhakhtarnimada keliya aqoonta u lihi inta badan waa asaraaraayo waa dafiraa in jinku waxyeello geysan karo xanuunno culculusoo ilaa dil keeni kara inuu la iman karo way dafiraan dhinaca kale ruuxu hadduu diinta iyo qur'aanka keliya unuu yaqaanno asaanu cilmigii maadiga ah waxba ka garanaynin waxaa laga yaabaa inuu wakhti badan ka dilo ruuxan dhibaataysan ee xanuunsanaya xanuunkiisa oo wakhti dhow la gaadhi kari lahaana inuu jaaniska ka lumiyo oo wakhtiga ka baabbi'iyo ama uu howlo kaleba foodda u geliyo labadaas jaanib bay ka kooban tahay daawaynta arwaaxdu ruuxu inuu cilmigii ashkhaasta hadday anatomi tahay hadday fisioloji tahay hadday batoloji tahay oo ah xubnaha jidhka qofka bini-aadmiga ah iyo mid waliba halkuu yaallo waa anatomy fisiologina waxa weeye xubnahaas mid waliba shaqaday qabato waa inuu wax ka yaqaanaa batologiguna waxa weeye xubin kastaa markay bukooto calaamadaha ay yeelato iyo astaamaha yeelato inuu wax ka yaqaano waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah inuu cilmiga daawada wax ka yaqaano sababta oo ah waxaa suurtagal ah dhirta iyo eh, dawooyinkan maadigiihi mararka qaarkood oo way is maxaanku dhaha way iska hor yimaadaan oo way isburburiyaan ama way isa siyaadiyaan marka waxaa suurtagal ah qofkiioo oo dawo qaadanaya in dhir la siiyo dhirtiina facaaliyaddii dawada ay baabbi'iso ama waxtarkii dawada waxaan loo baahnaa inayna korsi qaaddo marka ruuxu waa inuu wax ka yaqaanaa haddii alla la yidhaahdo daawooyinka iyo side afiskooda iyo dhawaacyada ay keenaan iyo fawaa'idda inuu wax uu wax un ka yaqaana waa muhiim sida muhiim ay u tahay inuu dhirtan wax ka yaqaano geed weliba waxyaaluhuu taro iyo haddii uu leeyahay madarro iyo dhibaato iyo haddii aan la yidhaahdo eh, acraad jaanibi ah inuu wax ka yaqaano masaladaasi waa masale muhiim ah laakiin ruuxa iska leeda fuula ee ana tabiib iska yidhaahda ee aan cilmiyadii isu dheeli tirin dhaawac uu geysto ayaa ka badnaanaya faa'iidada uu soo kordhinayo wuxuu waxyeello geystanaya isagaa mas-uul ka ah man tatabbaba walaysa bitabiibin fa calayhi damaan ruuxa dhakhtar iska yeelyeela asagoon dhakhtar ahayn dhibaabaha uu geystay isagaa ka mas-uul noqonaya marka cilmigan dabiibku ma kama sahlana cilmigan cilaajku kama sahlana oo kama hawl yara cilmigan tibbiga ah ee loo soo qaato digriyada ee jaamacadaha loo soo maro kama hawl yara sababtoo ah waxaa laga la dabiibayaa waa bashar basharkuna digaag iyo haddii alla yidhaahdo jiir dhirta lagu yacni tijaabiyo ma ahan marka la doonayo dhakhaatiirtu ay rabaan inay dawo soo saaraan manfacadeeda iyo madaradeeda xayawaankaa lagu tijaabiyaa siiba jiirka ayaa aada loogu tijaabiyaa marka haddii qofka bini-aadmiga ahu maxaanku idha uu ka dhigto maxaanku idhaa macmal tajribi ah oo bini-aadmiga balgeedkaa ku eegsadu uu noqdo waxa weeyaan waa haddii aan laydha tacaddi xaddhaaf ah qofka bini'aadmigu shaybaan ma noqdo marka waxaa muhiim ah qofka bina'aadmiga ah ee dabiibka ah haddii ay ula gudubto inuu dhir wax ku dabiibo inuu aqoonteeda yeesho geedkaana macluumaad dheeraada uu u leeyahay oo ciddan uu ku dabiibaya uga aqoon badan yahay waa shay lagama maarmaan ah waxaa muhiim ah ruuxan mucaalijka ahi maqsadka uu wax u dabiibayaa inaanu ahayn kasbi iyo maal shaqayso ee marka ugu horraysa niyaddiisu inay ahaato inuu u gargaarayo qof muslima oo dhibbano ah oo laga awood badan yahay wa in istansaruukum fi ddiini fa calaykum annasr haddii qof muslimihii kaaga baahdo gurmad xaq bay u tahay inaad u gurmato laakiin haddii aad takasub iyo shaqo un aad ka dhigato waxaa laga yaabaa in ilaahay tuftaada uu laalo oo maqsadka koowaad ilaahay kuu eego oo ah adduunyo raadis laakiin maqsadkaagu hadduu yahay marka hore gargaar inaad bixiso wixii ilaahay igtisaab kaa siiyana oo xalaal aad ka qaadato haadaa waa shay laakiin muhimka hore haddii aad u furataba inaad maal uun ka shaqaysato oo haddii laba geed ama saddex geed aad isku darto laba boqol oo doolar saddex boqol oo doolar aad ku qiimayso dadka diintii waad nacsiinaysaa waanad ka firdhinaysaa waxay u baahan tahay waxaad og tahay inaad dadka ka iibiso maalin baa waxaan arkay laga sheekaynayay nin tabiib acshaabi ah oo xanuunno badan leh waan daweeyaa xanuunno mustacsiyahoo caalamkuba uu ka fara taagtay ayuu leeyahay anigaa dabiibaya sida kansarka oo kale iyo aydiska oo kale iyo haddii aan laydhaha coronaviruskan oo kale iyo kuwaasuu haddii aan la yidhaahdo waan dabiibayaa odhanaya daawaan samaynayaa hadduu yidhaahdo xanuunada mustacsi oo loo taag waayey horeba waa xaqiiqo in xanuun kasta ilaahay dawada soo raaciyo laakiin dawadii barashay u baahan tahay barashadiina haddii aad safaxaadka unbaan ka daawanaya aad tidhaahdo waad lugoynaysaa khalqiga maalin baa waxaa la iga sheekeynayay nin dhirtaa iibiya ayaa wuxuu leeya waxaan hayaa eh, dawadii bidaarta waa la waraysanayaa gabadh baa waraysanaysay dawada bidaarta ayaan hayaa buu yidhi oo dad badan baa haddii alla idhaa caynkan oo ku bogsaday oo haddii alla idhaa timihii u soo baxeeno markaasa aynantu waxay wadaad adigu bidaar baad leedahay horta maxaad isooga dawayn weyda haddii dawadii bidaarta aada hayso adigu maxaad bidaartaysa uga dawayn weyda wuxuu ku yidhi anu cuqdad kama qabo bidaartayda anigu cuqdad kama qabo marka qofka in la lugooyo muslimka ah oo maalkiisa si xaaraana loo qaato waa shay shareecadu ay diiday marka qofka mucaalijka ahi inuu xalaal miirad noqdo waric inuu noqdo xalaal miirto ah oo duruufta qofka bini aadmiga ahee ku soo eertayna uu eego oo aanu naxariista ka tegin alraaximuuna yarxamuhum alraxmaan irxamuu man fi اlardi yarxamukum man fi اsamaa taas waa qodob waxaynu markaa maanta u gudbaynaa haddii alla ka dhigo ruuxan bukaanka ah mariidka ah ee xanuunada ruuxiga ay ku dhaceen maxaa looga baahan yahay ruuxan bukaanka ah ee xanuunadani ay asiibeen xanuunnadani waa wax jiroo dafiraad ma leh ruuxa diidaana cadceed soo baxday baan gacan ku qarinayaa nin la weeyaan mashkiladdani way jirtaaye sidee loo dabiibaa ayuunbay taagan tahay haddaba ruuxan bukooday ee ama ishu ku dhacday ama uu jinkuba asiibay ama sixirba lala helay haddii uu bukoodo sida ugu fiican ee uu samaynayaa maxay tahay maxaase looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay ruuxa buka ee dhibbanaha ah marka ugu horraysaba inaanu bini-aadmi ku eeranin xanuunkani waa xanuunnada ikhlaaska iyo daacadnimada iyo ku-xidhnaanta ilaahay lagu daweeyo wey waa xanuun adigu aad iska dawayn karto adigoon cid kaleba kula eeranin marka waxaa talada ugu horraysa ee lagula talinaya ay tahay qofka uu sixir haleelo ama jin haleelo ama iliba ku dhacdo an yucaalija nafsah inuu isagu marka hore istabiibo imaam axmed binu xambal radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa waxaa u timi isagoo ardaydiisii la fadhiya qof dumar ahoo aad u dhibaataysan duruufaysan oo basiira ka muuqato sheekhii bay u timi sheekhow dhibtaasa ay haysata waxaan kaa rabaa inaad duca igu caawiso qof muslima oo aad u filayso inuu ilaahay u dhow yahay inaad ilaahay ii bari tidhaahdo waa masalo bannaan shareecadana ku bannaan weeye laakiin imaam axmed binu xambal radia allahu tacaala canhu wa ardaah haweentii ku soo eeratay wuxuu ku yidhi adiguba addoon ilaahay baa tahaye orodoo adigu ilaahay dantaada u sheego ilaahay bari ilaahay baa kaashifal kuruba cidi kaama yacni xigto eh rabbi adigu bari iyada oo niyad jabsan bay iskaga tagtay sheekhu markii ay gabadhii ka tagtay ayuu ilaahay beriyey inuu ilaahay dhibaabaha ka dulqaado addoontan ardaydii baa waxay yidhaahdaan sheekh markay kula joogtay waa adigii dayriyey eryey e eh maxaad iminka ugu ducaynaysaa wuxuu idhi saddex masale baan iminka ku eedhanayaa saddex jaanis baan eeganayaa saddex fursadood baa ii furan hadda halkay markii hore fursad keliyii iiga furayd fursadda koowaad waxa weeye qofka dhibanaha ah inuu isagu ilaahay toos ula xidhiidho istijaaba dacwa ku jirta ruuxu hadduu dhibban yahay inuu ilaahay toos ula xidhiidho waxaa ku jirta istijaaba dacwa bidaliili qowlihi tabaaraka wa tacaala amman yujiibu اlmudara idaa dacaahu wayakshifu الsuu'a waa axadkee aadka axadka dhibaataysan kurbada ka fayda amman yujiibu اlmudara haweentani iyadaa dhibanayd ilaahayna wuxuu siiyey fursad uu ducadeeda ku aqbalo waa mudar baa laydhaha waa qof dhibano ah ilaahayna dhibta wuxuu u keenay qofka inuu tadaruc iyo allabari iyo isdhuldhig laga helo afalaa yarowna annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayni uma laa yatuubuuna walaa hum yadakkaruun markay dhibi timaaddo maqsad baa ka dambeeya addoonkana addoonnimadiisa haddii alla yidhaahdo la xaqiijinaya inuu ilaahay ku xidhnaadana la raba ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu leeyahay udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin qof kastoo ka santaaga oo ilaahay ducadiisa yaraysta ama ilaahay ducadiisa ka leexda wuxuu gelayaa naar jahannamuu gelayaa adduunyadana wuu ku caarcaaraya marka waxaan rabaa buu yidhi addoontan iyo ilaahay inaan isku xidho addoontanna ay ilaahay barido si ilaahay ducada uga aqbalo saa'iyadii baa dhibban waa qodob qodobka labaadna waxaa weeye labada ruux ee muslimiinta ee kala maqan fursad baa ku jirta in ducadooda la ajiibo ducaa'ul hayb baa laydha labada ruux ee muslimiinta ee kala maqan ee isxasuusta ee isu duceeya ducadooda ilaahay waa aqbala waa laba qodobka saddexaad waxa weeye inaan hiqata nafsi addoontan aan ku abuuro mar walba baahideeda inaanay cid kale oon ilaahay ahayn aanay kula eran allaahu samad ilaahay baa la irkadaa marka inay si qanaaco leh ay ilaahay ugu xidhnaataan rabaa marka waxaa muhiim ah oo muhiim ah qofku hadduu dhibbana yahay inuu marka hore isagu uu cilaajka bilaabo inuu daawaynta isagu bilaabo sideebu haddaba isu daaweynayaa wuxuu isu daaweynayaa qodobka koowaad yukthiru dikra allah xanuunnadan waxyaalaha lagu dabiibo ee antibiyootika culusku ah ee aanay u adkaysan karaynin waxa weeyaan dikriga ilaahay oo la badiyo dikriga ilaahay oo la badiyo waxay ku keenaysaa booskiibay ka xidhaysaa fursaddiibay ka xidhaysaa jinka iyo shayaadiinta wuu ka diiqadoonayaa mar kastoo qofku uu dikriga ilaahay ka fogaadana wuu la rafiiqayaa jinku waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaanan fa huwa lahu qariin ruux kasta oo dikriga ilaahay ka taga waxaan ku sidkaynaa oon ku xidhiidhinaynaa ibliis iyo shayطaan fa huwa lahu qariin markaasuu saaxiib la noqon doonaa shaydaanku marka hadduu saaxiib la noqdana dhibaabadiisa wuu iska wadan karaa waxaa qodobka labaad ah adducaa inuu gacmaha koru taago udcu llaaha waantum muuqinuuna bilijaaba udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay gacmaha hoos dhigta idinkoo yaqiinsan inuu ilaahay idin ajiibayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu ka xishoodaa qof bini aadmi oo gacan hoorsaday inuu farabannaan ku celiyo ibliis lacnatullaahi calayhi oo aa wada taqaaniin baa ilaahay ducada ka ajiibaye fa kayf laa yujiibuk adigoo muwaxida oo ilaahay xaqiiqsanoo baryaya sidee baanu ilaahay ku ajiibayn ibliis baa ilaahay wuxuu weydiistay andirnii ilaa yowmi yubcahuun qaala innaka min almundariin almuwaxid aladii yasjudu lilaah ruux muwaxida oo fooddiisa ilaahay dartii dhulka u dhigay hadduu yaqiin dhaba la yimaado ilaahay wuu ajiibayaa ilaahay wuu ajiibayaa intaa uu dhibta ku jirana ilaahay xasanaad iyo darajaad buu kor ku yeelayaa marka waxaa muhiim ah ruuxa muslimkiihi inuu yaqiin ilaahay ku baryo oo haddii mar la ajiibi waayo mar labaad la ajiibi waayo inaanu ilaahay ka qancin albaabka kale kuu furan ee ijaabo ku siinayaa waa kii markaad ilaahay albaabkiisa ka qanacdo albaabka ilaahay ha ka tegin waxaa laga sheekeeyaa kutubta qaarkood aan ka akhriyey nin baa toddobaatan sannadood buu xaramka tegayey sabciina sana ayuu xaramka tegayey wuu dawaafayaa markaasaa wuxuu leeyay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk markaasaa dhawaaq baa baxaya mar walba waxaa la leeyay laa labayka walaa sacdayk laa labayka walaa sacdayk sabciina sana maalintii dambe ayaa nin daba socday oo isna xaaji ahaa baa wuxuu maqlayaa dhawaaqa ninkan ku dhacaya baa ilaahay maqashay markuu labayk yidhaahaba laa labayk baa la leeyahay ninkii baa la hadlo war maxaad iska daalinaysaa sootan laa labaygta un lagu hayo markaasuu yidhi maandhe sabciina sana un baan labaygtaa hayay ma maantu maantumaad maqashay toddobaatankaa sana albaabku iga ugaga xidhnaa maxaa markaa wuxuu yidhi dee albaab kalaanan haysanba albaabka ama ha la ii diido ama ha layga fure albaab kale garaaco ma garanayo albaab kale oo aan holiyo oo aan rajo ku ogahay baan jirin marka isagun baan iska hortaagnaanaya markaasaa ilaahay wuxuu samada laga yidhi al'aana labayka wa sacdayka haddaa albaabkii laga afray haddaa lagu aqbalay oo lagu qaatay markaa ruuxa muslimkiihi inuu qanca maaha maalinta aad tidhaahdo waan baryo waan baryo waan baryo waa lay ajiibi waayey maalintaasaa albaabka ijaabada kaa xidhmaya laa taqnatuu min raxmat illaah innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkhaasiruun abadan ha ka quusan ilaahay inta aada nooshahay khaaliqaaga ha ka quusanne inta aada nicmo haysatuunbaa ka badan dhibaatada maanta ku haysata markaa muhiim waxaa ah adducaa adducaa'u mukhu lcibaada allabarigu waa dhuuxa cibaadada salaadda aynu tukannaana waaba dacwo iyo baryo weeyaan markaa qofka mu'minka ahee mudarka ahee ee dhibanaha ah ee cadowgaasi uu ka haad helay waxa ugu muhiimsan arrimaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah adducaa calaykum biducaa calaykum biducaa intaydinaan makhluuq kale uba tegin oo hebelow idabiib iyo hebelow caynkan aydinaan odhan fafiruu ila allaah xagga ilaahay ku eerta allaahu samad ilaahay baa la irkadaay qodobka kale ee muhiimka ah qofkan dhibanaha ah ilaahay ku dabiibayaa waxa weeye altawba tuubuu ila اllahi towbata nasuuxa tuubuu ila allah towbata nasuuxa towbada ha ilaabina towbadu inta aanay qarqarada gaadhin ama halkaa ka soo bixin waa maftuux dembigaa doontaba samee laa taqnatuu min raxmat illaah towbada ilaahay ha ka quusanina wax kastoo ina asiiba fa bimaa kasabat aydiina waa wax innaga kasbakeena ka yimi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wa yacfuu can kaiir markaa haddii towbada lagaa aqbalo dhibaabihii wuu baxayaa sababtoo ah dhibtani waxay ku timi waa ciqaab ilaahay oo ka dhalatay macsiyadaada haddii macsiyadii aad geysatay dawadeedii aad hesho istikfaar ah xanuunkii wuu baxayaa xaqiiqatan wuu baxayaa waayo dhibi ma timaaddo ilaa bilmacsiya macsiyaduna taad adigu samayse keliya ma ahan taad ka dhiidhi'i weyda lafteedu waa macsiya tii agtaada lagu samaynaye aad ka dhiidhi'i weyda baa macsiyo ah khalqigu waxay u haystaan tay iyagu sameeyaan oo keliya inay macsiyo tahay laakiin haddii hareertaada macsiya ka socoto aad ama meesha iskaga tegi weydo ama aad ka hadli weydo awooddeeda haddaad leedahay way ku asiibaysaa wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa macsiyada balaad bilaaddaada lagu sameeyo haddaad agshan ka bixin kari weydo dhibteeda qayb baad ku yeelanaysaa marka attawba xataa ehelkaagu dembiyada ay sameeyaan ee aad ogaatay aad ka jawaabi weydo iyada lafteedaa dhibaato kugu soo celinaysa attawba waalistikfaar waxa kaloo muhiim ah oo xanuunadan lagu daweeyaa alacmaal asaalixa ha kala qaad qaadin camalka saalixa ahi wuxuu dawo u yahay sixirka iyo jinka iyo isha wa kasratu alqurbaat min sadaqa iyo waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado aad badiso oo ay kow ka tahay sadaqadu daawuu mardaakum bisadaqa daawuu mardaakum bisadaqa daawuu mardaakum bisadaqa war dadka idinka buka ku dabiiba sadaqada ku dabiiba fa kam min shaksin oo intuu sadaqo bixiyey ilaahay uu xataa xanuunnada maadiga ilaahay kaga dabiibay baa badan haddaynu silsiladaa gallo inta qof iyo inta qof ee sadaqo ay bixiyeen ilaahay uu faraj ku siiyey casharka waynu ka gudbaynaa umana jeedo maanta casharka laakiin sadaqadu tudfi'u qadaba araxmaan asadaqa tudfiu qadaba araxmaan sadaqadu waxay bakhtiisaa cadhada ilaahay haddii cadhada ilaahay kaa bakhtidana waxaad noqonaysaa addoon ilaahay haddaad addoon ilaahay noqotona laysa laka calayhim suldaan kuwa ilaahay magan ka dhigtuu ihi ibliis laysa laka calayhim suldaan ilaa man ittabacaka min alghaawiin marka waxaad noqonaysaa min cibaadi araxmaan baad ka mid noqonaysaa asadaqa waana shayga keliya ee qofku markuu sakaraatulmowtku qabto uu tamaniyo asadaqa weeye asadaqada وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين muxuu u xasuustay sadaqada soom baa jiray salaad baa jirtay sakaa jirtay khayraad oo dhan baa jiray marka ilaahay kashfiga uga qaado halka uu aakhiro ku leeyahay fa kashafnaa canka khidaa'aka ee uu arko ay halkaa isa soo taagtayna tooba furrayn baa telefishin ilaahiya loo daaray dabadeedna wuxuu daalacday manfacada iyo faa'iidada sadaqadu lahaan lahay markaasuu tamanniyayaa lowlaa akhartanii ilىa أjali qariibi faasadaqa waakun min الصaalixiin markaasuu xasuusanaya sadaqada aلsadqa tudfiu qadb الraxmaan calaykum bالsadqa calaykum bالsadqa wallaahi ninka mutasadiqa ah eli ma karto oo jin ma karo oo sixir laguma karo ninku hadduu saduuq yahay oo sadaqo badan yahay baabkaasi ma uma furra isaga ilaahay baa ka yani maxaanku idhaahdaa e, e, ilaaliya qodobka kale oo ruuxu isku dabiibo waxaa ka mid ah asom الشhayطaaن yجrي min بn aadama majra dam fadayiquuhu bالsiyaam shayطaanku wuxuu awood u leeyahay inuu xididada qofka bini aadmiga dhiigga u raaco xididada dhiigga waxaa markaa ku ku cidhiidhiya shayطaanka waa soomka soomkaa ku cidhiidhiya markaa ruuxa ruuxa musaabka ahi inuu soomka ku dadaalo waa shay muhiim ah intuu ka kari karo qodobka kale waa xajka xajka sida aynu ka warqabno yanfi addunuub kamaa yanfiqu yanfi alkiiru min alkhabat alxadiid waxyaalaha xajka uu faa'iidada ka yahay waxa weeye faqrigana wuu anfiyaa dunuubtana wuu dhaafaa atowba waxaa weeyaan alislaam waaltawba waalxaj saddexdaan masalo waxay baabbi'iyaan dunuubtii hore waxaa kaloo muhiim ah tilaawat alqur'aan tilaawat alqur'aan qofka muslimka ahi markuu qur'aanka akhriyayo yunaajii rabbahu tabaaraka wa tacaala wuxuu la koodayaa oo la hadlayaa oo la munaajoonayaa oo la muxaadasoonaya waa wax kaaga macaan badani ma jirayo markaad qur'aanka aada laasimto inta horeo dhan wuxuu isku dayayaa inuu idinkala gooyo adiga iyo dhadhanka qur'aanka laakiin haddaad qur-aan ruug noqoto aad jilibka u aasato qur'aanku wuu kuu dhadhami doonaa qalbigaagana waa dhayaya waxaa kaloo muhiim ah inaad ku dadaasho inaad manfacayso muslimiinta kale oo haddii alla ka dhigo muslimiinta aada ah, dibaabaha la qaybsato xasan albisri raximahu ayaa waxaa u yimi nin khani ah oo lacag badan haysta halkaa jilibka ayaa dhaawac kaga yaallaa muddo dheer ayaa jilibkaas dheecaan ka soconay wakhtigaa dhakhaatiirtii caalamka ee ugu aqoonta badnayd buu u tegey waxba way ka tari waayeen u fiirso sheekada waxba way ka tari waayeen sidii buu dheecaanku uga da'ayaa dhakhtar kastaaba gacantu ka taagtay wuxuu u yimi xasan albisri raximahuullah wuxuu yidhi dhibtaasa ay haysata dhakhtar adduunyo oo ii hadhayna ma jiro ila taliyo maxaa yeela wuxuu yidhi waxaad samaynaysaa adduun sooma haysatid haa soo indha indheeyo meelaha biyuhu ku yar yihiinee dadku ay u baahi qabaan biyo ceel uga qod ceel uga qod buu qoday ishii ugu horreysay ee biyahayd markay soo baxday ayaa wuxuu leeyahay ayaa dheecaankii joogsa alcaynu bilcayn ishii uu markay soo booday ishii ceelku ayaa dheecaankiina ilaahay ka joojiyey subxaanahu wa tacaala marka waxa muhiim ah inaad u ixsaan fasho muslimiinta kale allaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih inta aad qof muslima ku foogan tahay inaad dhibaatada la qaybsato adna taaduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku islaaxinaya waxaa muhiim ah oo qodob muhiima ah ruuxan buka in wixii macaasi uu ku jiri jiray uu ka toobo keeno ka soo noqdo faraha ka qaado laakiin beerka jecli xaydha jecli xagganna waan ka maxaan ku dhahdaa qarhaabanaya xagganna waan u soo ordaya wax isqabanaya ma aha inaad laba gardaaq noqoto ma aha haddii aad taa'ib tahay tuubuu tawbatan nasuuxa laakiin haddaad tidhaahdo saaca bisaaca marna waan macsiyaysan marna waa caynkan shimbiri laba geed ma wada guratee hablayow laba guri miduun gala socon mayso sheekhow anigoo dhibaataysan baan ilaahayna ku cararaya haddana waan caasiyayaa isma qabato in kaana xubuka saadiqan la aطactahu haddii jacaylka aad ilaahay u qabto uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina alyuxiba ina almuxiba liman yuxibu muطiicu axadka wax jeceli qofkuu jecel yahay wuu u dhega nugul yahay wuu adeecaa marka haddaad ilaahay jacaylkiisu ay kaa dhab tahay seeraha uu kuu diiday ka joog waxyaalaha adig iyo ilaahay idinkala fogaynayna ka hadh waxaa kaloo muhiima ah dee haddii aad ka hadhayso inaad heesaha majaan maxaanku maajinka ah ee haddii alla yidhaahdo dareenka kicinaya ee haddii alla yidhaahdo ilaahay kaa fogaynaya ee haddii alla yidhaahdo rabbi lagu caaseeyo inaad ka hadho waxaa muhiim ah inaad janaliska macaasida loogu tala galay ee khaalica ah isticmaalkooda inaad ka hadho waxaa kaloo muhima saaxiibkii xumaa inaad ka hadho marka xanuunkani kugu dhacay inaad ilaahay dartii uga hadho dhammaan rufaqadii xumayd oo dhan sababta oo ah geelu waa iskeeda baraa saaxiibbaduna way istababaraan markaa saaxiibka xuni waa wax aad iyo aada u liita awrkaaga awrbaas laguma xidhiidhiyo marka haddii ruux shariira uu yahay wuu ku qaadsiinayaa sharka sida loo kala qaadayo cudurrada kaleba ayaa cudurrada ruuxigaana loo kala qaadaa soo hargabka neefta laguma kala qaado oo t b-da neefta laguma kala qaado oo coronaviruska neefta laguma kala qaado qofka raa'ixaddiinnu afartan maalmood isu baxdo isku dabeecaa noqonaysaa ina alkhaliila bilkhaliili yaqtadi saaxiibku saaxiibkuunbuu ku daydaa shimbirba shimbirkiisunbuu la dura aطayru yatiiru maca shaklihi ruuxan xun wax idin dhex yacnii isku keen xidhaa haddaanu jirin ma idinaan saaxiibteen laba waxaad noqon lahayde bositifiyo nagatf laysa saaray dabbaa idin kala bixi lahaa marka qofka bini aadmigiihi cidduu ku xidhmay unbuu la dabeecad noqonayaa wuxuuna ilaahay qur-aankiisa ku yidhi alkhabiiaatu lilkhabiiثiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat wاlطayibaatu lilطayibiin wاlطayibuuna lilطayibaat waxaad shaambaddiisa qaadanaysaa oo suuraddiisa yeelanaysa hadba rafiiqaaga rafiiqa aad adigu saaxiib ka dhigato laasim wuu ku qaadsiinayaa dabeecadiisa marka inaad saaxiib fiican yeelato if iyo aakhiro aday dani kuugu jirtaa oo wixii maxaanku idhaha macaasi ahaa aad faraha ka qaado haddii aanad taa yeelin oo adigoo macsiyaysanaya haddana aad damacdo in ilaahay gurnad xaggiisa ay kaaga timaaddo oo qur'aankii kariimka aad ku dawowdo oo ilaahay qubuul kuu geliyo wallaahi lafcad baa toobin ku haysaa suurtagal maaha ilaahay wuu karaa oo ibliisba wuu ka aqbalay isagoo oo ilaahay caasiyey laakiin qallamaa maa inuu qur'aanku ku anfaco bideliili qowlihi tabaaraka wa tacaala waxaana u deliila qowlkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur'aankiisa ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waaladiina laa yuuminuuna fii aadaanihim waqra wa huwa calayhim camaa qul huwa liladiina aamanuu nebi allow farriin iga gaadhsii mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa qur'aanka kariimkii huwa qur'aanku hudan wa shifaa hanuunna way ka helayaan shifana way ka helayaan waaladiina laa yuuminuuna hase yeeshee kuwaan ilaahay rumaysnaynin ilaahay rumaysnayn fii aadaanihim waqraa dhawaaq un ay maqlayaan unbay u tahay ma intifaacsanayaan wa huwa calayhim cama mana maqlaan waanay ka indhala' yihiin aayad kaloo qur'aana ilaahay wuxuu ku yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara qur-aankan waan soo dejinaynaa iyadoo aan uga jeedno caafimaad in laga helo iyo raxmadba lilmu'miniin mu'miniinta ayaa labadaa ka helaya walaa yasiidu الظaalimiina ilaa khasaara suuratu israa labiyo siddeed waxaa muhiim ah qofka mu'minka ahi inuu iimaankiisa dhiso si halgaadiisu ay wax u dili karto waranka uu gamayaa si uu waxyeello u geysan karo daciifa alcadow nimaan muruqiisu xoog lahayn ilmo yar oo saddex jira haddaad waran xiiraya u dhiibto intee in la eg buu tuuri karaa intee in la eg buu cadowga gaadhsiin karaa haddaanu isagu xisyeelinba leen muruqa uu ku tuurayaan maanta majuur ahayn haddii laakiin nin haddii allaydhaa isku tuntay oo muruqiisu go'ay aad waran xiiraya u dhiibto dhulku ugu dhibdaya waa sidaa qur'aankiyo diintu qof bilaa iimaan oo iimaankiisu daciif yahay oo yaqiintiisu liidato oo qur'aanka kariimka isleh bal tijaabo ka dhig tajriba ku qaad oo aan yaqiinba udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba warankiisu meel ma gaadhayo halgaadiisu meel ma gaadhayso ina haddaana isaga dib ugu soo noqonin marka waxaa muhiim ah oo muhiim ah qofkan isdabiibaya ee qur-aanka isku dabiibaya in awooddiisa iimaanka uu kobciyo istikfaarta ku kobciyo inaha aynu sheegnay oo dhan uu ku kobciyo waxaa kaloo muhiim ah haddii uu ka maarmi waayo naseexo xanuunkan cid uu kala tashado hadduu ka maarmi waayo waa in uu la tashadaa dadka saalixiinta ah dadka ahlu tuqaha uu ku filayo oo ahla taqwaha uu ku filayo dadkaa waa inuu wax ka weyddiiyaa oo xanuunkiisa cidduu isleeyahay aqoon bay u leedahay ama talay kaaga biirinaysaa oo waa mujarribo aqoon buu u leeyahay inuu xanuunkiisii kula eerto weeye laakiin habar fuuxisa ah oo iska daacdaacinaysa iyo shaydaan khuraafaadla ah oo cid aan ilaahay ahayn addoommihiisa ku xidhaya oo aan maalin keliya xasuusanaynin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inay qiyaamaha ku markhaati furi doonto alqur'aanu xujatun laka aw calayk qofka bini'aadmiga ee ku leh sheekh hebel baahidaadoo dhan soo ururi sannadka oo dhan soo ururiyo markay sannadka gaadho qabrigaa kaalay dabadeedna liiskii aad soo urursatay ku dul aqri qabrigaa waxaa kuu qaban karaye wuu garanayaa maalin walba waxaa laga yaabaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inuu leeyahay kacaynkaa dadka faraya iyaaka nacbudu iyaaka waa mafcuulu bihi muqadam ah waxaana loo soo hormariya takhsiis bay tilmaamaysaa adiga oo keliya ayaan ku caabudaynaa adiga oo keliya baan isticaano ku weydiisanaynaa axadka markaa bini aadmigii ku boorinaya qabrigaa yimaada oo sidaa yeela macnaheedana garanaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maalinta qur-aanku soo hormado ee suuratulbaqara iyo aala cimraan ay ugu horreeyaan ee ay u shafaaco qaadayaan ehelkooda ruuxa noocaas ee dadka caqiidada ka luminaya garanaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin macnaheedana garanaya qiyaamaha halkuu ka gelaya suurat alfaatixa sow xujo ku noqon mayso ruux aad arkaysa caqiidadiisu inay baatil tahay inaad arrimaha caafimaadkaaga kula eerato maaha arrimahan waxaa loola eertaa qofka muwaxidka ah ee ilaahay ku xidhan tabaaraka wa tacaala ayaa lagula eertaa marka haddaad ka maarmi weydo inaad arrimaha cilaajkaaga ciduun wax ka weyddiiso cid munaasib ah ood isleedahay ilaahay buu ku xidhan yahay ilaahay kula eero ilaan arrimahaaga adduunyadaba marka aad doonaysa inaad qabsato cidda ugu aqoon badan baad u raadisaa haddaad maanta guri dhisanayso ood lacagteediina haysato haddii alla ydhaah ula tegi maysid dee wastaadka ugu hooseeya odhan maysid guri ii dhis ama fuundi ula tegi maysid nin xafiis lahoo la yaqaano oo guryahuy dhisay la garanayo caynkan aad ula tegaysaa haddii caafimaad maadiya aad rabto markaad ka maaro weydo hargaysa waxaad odhanaysaa etoobiyaan tegayaa maxaad ugu sii socotaa dhakhtar ka fiican baan raadsanaya turki baan tegayaa indiyaan tegaya mehlal baan tegaya intaa maxaa ku eriyaya dhakhtar fiican baan raadinaya maxaad dabiib fiican u raadin laadahay arrimaha caafimaadkaaga diintuna ku xidhan tahay marka waxaa muhiim ah haddii aad ka maarmi weydo inaad naseexo raadsato qof aad u filayso inaanu ku khayaamaynaynin oo warica inaad raadsato waxaa muhiim ah waxyaalahan eh, haddii a laydha xadaaraadku ay soo kordhiyeen ee mawaanica alcibaada diintii kaa maanacaya inaad iska saarto oo iska dis maxaa ka mid a waxaa ka mid ah siiba dumarkay ku badan tahaye waxaanay xamuuradda yidhaahdaan ay faraha mariyaan waa rinji farahay mariyaan inta faraha xamuuraddu ay ku taallo salaadina asaxi mayso qiraa'ana la asixi mayso qur'aan ay akhrido cibaadana laga aqbali maayo sababtoo ah gabadhii markay xaydo ina inay daahirsataa laga rabaa marka ay daahirsanayso tacmiima albadani bilmaa in jidhka oo dhan badan biyaha lagu dhammaystiraa laga rabaa labaatankii faroodba way qarsoon yihiin labaatankii faroodba rinji baa saaran ma markaa ma daahirin ruuxii qof janaabaysan ama xayd ka maydhanayso xaydkii aanay ka maydhanin salaaddu waa ka xaaraan waana lagu leeyahay hadda maca daalik hadday tukatana waa aafimad weeye qofka sidaasa marka ay caasiyaddaa tahay ee uu qariinkeeduna shaydaan yahay shan salaadood lix salaadood toban salaadood aan laga aqbalinayo intii ay maxaanku dhaha koo iyo labaatankii maalmoodee xamuuradda marsanayd koo iyo labaatan maalmood salaadeedii lagu leeyahay sidee bay uga badbaadaysaa dhibaatada cadowgeeda ina shayطaana lakum caduwun ilaahay leeyahy marka bahashan xamuuradda ah haddii lagaba tago cibaadada iyo siday u carqaladaynayso waxay kaloo dhibaato ku leedahay jasadka qofka bini aadmiga iyo caafimaadkiisa waxaani waa rinji rinjigaasu wuxuu nuugayaa dhammaan jaraasiimta oo dhan sida imika ciddideennu waa smuuth waxa weeyaan waa sidii muraayadoo kale aad uma qabsanayo jaraasiimtu uma qabsanayso laakiin marka rinji la mariyo rinjigii wuxuu yeelanayaa godad uu wax ku ilaaliyo oon ku qabsado bakteriyaduna waa waxaan ishu arkaynin iyada oo godadkii buuxaan bay cuntadii ku cunayaan dabeedna bakteriyadii cuntadii bay u raacaysaa waxaa kaloo suurtagala in bahasha lafteedii ay go'do oo cuntada u raacdo rinjigaas markay isgaadhaan aasidha caloosha way way bararaysaa way ballaadhanaysaa waana jilcaysaa dabadeedna waxay doonanaysaa gidaarka caloosha gidaarka calooshay ku dhegaysaa hadhow intaa ay ku dhegtay bay dhiigga ka xidhaysaa hadhowna ay soo goosanaysaa dabadeedna waxay noqonaysaa gaastariga la yidhaahdo alsarka ee dhaawacyada wadata halkaa ay dhaawacday ayaa huryaqoo noqonaysa oo dhammaan bakteriyada oo dhani halkaasay ku arooraysa xanuun bay markaa halkaa ka qaadaysaa ilaa marka dambe xanuunno waaweyn ay u geyso way ka gudbeen dabadeedna waxay samaysteen ciddiyo dhaadheer oo aad mooddo sidii huryada oo gacmaha lagu lagu dhalaaliyo ejiin baa ku dhalaalinaya qalab lagu dhalaaliyo ciddiyo waaweyn oo dhaadheer ood sidii qumayooyinka moodo baa cidyaha la saaraya ijiinkaa fura mooyaane sideeda looma furi karo imise bilood baan kuugu dhalaaliyaabaa lagu odhanayaa hal bil laba bilood ilaa lix bilood ayaa lagugu dhalaalinayaa konton doolar boqol doolar baana laga qaadaya cidiyahaasina faraha intii ka soo horreeyeen waad yaabaysaa inta cidiyahaasi ku dhalaashan yihiin salaad laga aqbali maayo oo qiraa'o laga aqbali maayo oo cibaado laga aqbali maayo oo maydhi laga aqbali maayo dhibaatadaasay leeyihiin haddana ibliiska wuu fikirayo wuxuu sameeyey xirribo artificiala xirribaha ayaa xirribo kale lagu nabayaa xirribo waaweyn oo aad yaabto baa lagu dhalaalinayaa waxaan kimid ka ahayna hadhow ka furi maayaan inta xirribahaas xirribahaas ay ku lamaanan yihiin xirribihii kale way qarsoon yihiin deedna cibaadadii oo dhan shareecaduna in timaha la sii ka yacani timo kale lagu sii daba qabto waa malcuuna rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam alwaasilaat waalmustawsilaat kuwa timaha xidhiidhiya ee sidaas samaynaya ee dhakhaatiirta ka ah iyo kuwa loo xidhiidhinaya labaduba waa malcuunaat weeye labaduba waa malcuunaat marka imra'a muslima oo malcuuna ah iyadoo arlada guudkeeda maraysa lacnadi ku socoto sidee bay uga dawoobaysaa cudurkii ruuxiga ahaa kama dawoobayso marka baaraka allaahu fiina wa fiikum waxaa muhiim ah ruuxa muslimka ihi inuu ogaado halka looga soo dhacayo ee diintiisa dhaawaca ku ah ee caafimaadkiisa dhaawac ku ah casharkeenna maantu halkaasuu inoo joogayaa waxaa halkaa inooga bilaabmaya daaweyntii waxaynu sheegnay shuruuddii qofka wax dawaynaya waxaynu sheegnay wixii looga baahnaa qofka la dawaynayo waxaynu geli doonaa casharadeenna dambe dawooyinkii ama qur-aan ha noqdaan ama dhir ha noqdaan insha allah saasay noogu sii soconaysaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu